الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu جزاء السيد wuxuu ku jazaau saydi ugaadha jazaheeda qofkii muxrimka ahaa ee xajka ku dhex jiray ama cumrada ugaadha inuu dilo ma banaana ama u ugaadhaba ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum buu ilahay leh marka taasuu musanifka ka hadlaya aayadahaasna waa u baabaystay ugaadhaas qofka hadduu dilo jazaha ka imaanayo musanifkaaba abwaab badan ku keeni doonee waa imaan doontaa waxaa kaloo laga hadlaa ukas in loo dilo iyo khada haddii loo dilo iyo farqiga u dhexeeya iyo khulaafka culammada ka arrintaa iyadaa isku khilaafeen waxay kaloo ka hadlaan culimmadu ugaadhaasi iyo sayidkaasi haddii qofka difaacan linafsihi waxaa ku soo booday ugaadhii mid ka mid ah naftiisubuu u qoofo u cabsaday waa isdifaacay qofka asagaa wax dushiisa saaran ma laha waxaa kaloo ka hadlaan taa khilaaf kama taagnae khilaaf ka taagan yahay hadduu noqdo qof mudar ah oo u baahdaba gaajo iyo baahibahays baahays ugaadh basuuna helay hadduu cuno hadhow sayidkaasi iyo ugaadhaasi jaziiradii ma laga rabaa mise lagama raba iyaduna waa khilaaf wey dabcan waa shaari doona qaarkood masaladaas baabka musanifka naga kaafin doone wa qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii buu ku saabsan yahay uu yidhi laa taqtulu sayda ugaadha ha dilina ugaadhaa laga hadlaayana waa maa yusaadu fii xaalati xalaali qofka markuu xalaasha yahay ee uun xaj iyo cumro ku jirin wixii loo ogolaa inuu ugaadho wey waxaa hadda la diidayi laakiin wixii aan la ugaadhan jirin ee inaad cuntada laguba diiday mar walbaba ee ama ugaadha muxuu ahaa dugaagga oo kale ahaa taa ayada kuma jirto dugaagga libaax baa dishay ama waxaa dishay yeey baa dishay kuwa hadda lagama hadlayo liannu lamaba ugaadho marba lama ugaadhaba fi اlxarami waxaa ujeeda fi اlxalaali wa fi gayri اlxalaal midna ma ugaadho waxaa weeyaan ugaadhi markaad xalaashaad ahayd inaad ugaarhan jirteen marka aad muxrimka tihiin aad xajiya cumro ku jirtaan ha ugaarhanina loo jeedaa walidaalika ilahi wuxuu leeya waidaa xalaltum fastaaduu soo ma markaad xalaalowdaan markaas ugaadha laakiin kuwa aad ugaarhanaysaan marka aad ku jirtaan xajka iyo cumrada ha u dhowaanina wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan ninkii dilaa ugaadhaasoo idinkaynaga mida uu kasna u dilaa fajazaau milu maa qatala min annacami waxa uu dilay ee ugaadha wax u dhigma oo nicmooleyda iyo bahayinta xoolaha la dhaqdaa ayaa jazaho laga rabaa waxa uu dilay ugaadha uu dilay nooca ay tahay iyo waxa ay shabahaysaa xoolahan aan dhaqana geela iyo ariga iyo looda waxay ka shabahaysaad bixin ood gawrici ood xaramka ku gawrici marka waxaa laga hadlaya aayadda markii laga hadlaya culummadu waxay ka hadlayaan ko mutacamidan bay ka hadlayaan u kas ninkii u dilaa jamhuurta culummada waxay ku tageen in camdan wa khaطa'an ay isku mid tahay oo hadduu kas u dilo in laga qaadayo jazahaas aayadda ay sheegtay hadduu khada u dilana sunnadaa caddaysayo iyadana waa laga qaadaya jazaha laga qaadaya laakiin culammada qaarkood baa mafhuumka mutacamidanta waxay ka fahmeen haddii khata qofka uu ku dilo inaan wababa waxbaba laga rabin ee uu kas-un ay tahay markuu ugaadhaas uu jazaheeda bixinayo binasi aaya aayadda mutacamidan bay tiri arrinkaasna waxaa qaba daahiriyada iyo abu thawr iyo ibnmundir min ashaaficiya waana ixda riwaayatayni can axmed imaam axmed raximah اllahu tacaala waxay qabaan tafriiqa aayaddu waxay tihi mutacamidan khata qofkii ku dilaa laysa calayhi shay waxba laguma haysto naasi hadduu yahay jaahil hadduu yahay hadduu maaratay khaaطic yahay qolo waxaa jirta arrintaaba khilaaftayba oo qabta in qofka hadduu ugaadha ku dilo khaطa'an bas ah in jazaha laga rabo oo kafaara laga rabo hadduu kas u dilaba aan kafaaro laga rabin waxay leeyihin kasta fayantaqimu اllah buu soo geliyo oo niqmada iyo aargoosiga alle iyo ifmi weyn oo kafaaraba ka weyn baa lagu leeyahy toobad baa loo rabaa laakiin hadduu khata u dilo markaasaa ugaadhaas kafaaradeeda laga rabaa ibnu qudaama raximah llah wuxuu leeyahay nimankaasi waa ninka la yidhaahdo alxasan albasriyi wa cataa weeyaane wuxuu leeyahay qof laba waxaan ujeedaa mujaahid ibnu jabrin iyo xasan albasri labadaa waxaana inuu arrinkaa ku tegay ma jirto culamado kale o dhan bay khilaafeen hadalka xasan albasri iyo mujaahid ibnu jabrin oy leeyihin khataa bes aayadda naskeedana waa khilafsan yihin mutacamidan ba ayaddu tiri kuwan kalea laleeyahay naskii sunadii kale iyo xadiista la waafajiyo marka lafdigii mutacamida ah inay ka tagaan arrintaasi waxaan ayaga ahayn oo ku tegay maba laha ayuu leeyahay ibnu qudaama raximah اllahu tacaala fajazaau milu maa qatala min annacami waxa marka ugaadhe uu dilay xukunkeeda xukunka la marinayo dee culimmada waxay ka hadlayaan wixii uu nabigu calayh salaam xukumay ee uu yihi ugaadhaasi qofka dilaa xoolahaasuu bixinaya tii nabigaa lagu kaaftoomi sala اllahu alayh wasalam xakam iyo niman maarata kala xukumo iyo loo bixin maayo hadda sida nabiga calayh salam kama fii sunan abi daawuud wuxuu xukumay qatlu dabci dhurwaaga dilkiisa kabshan wan ayuu xukumay rasuulka alayh isalaatu wasalaam fii sunan abi daawud kusugan yihi taasoo kale hadda ninkii dhurwaa dilaa la dhihi maayo yaxkum bihida waa cadlin loo diri maaye naska nabiga calayh salaam baa la qaadanaya wixii saxaabada ay xukuminayeenoo sidoo kale oo baasha nucaamada la yidhaahdo ama gorayada la yidhaahdo waxay ku xukumeen ninkii dilaa neef geela ayuu gowracaya oo masaakiinta u gowracaya ibnu cabaas wuxuu xukumay qooley ninkii dilaa neef ariga ayuu bixinaya maxaa yeelay miligaasi shabahaas waxbaa ka dhexeeya qooley iyo neefka ariga ah, ariga faraq waxaa ka dhexeeyana wuxuu leeyahay waxay leeyihiin shimbiruhu markay wax cabaayaan yanquruuna naqra way kakabia way kakabadaan saas u kabadaan laakiin qooleyda u fiirso way cabtaa tacubu cabba cabigu waa carabi wey tacubu caba way cabaysaa sida xoolaha ariga oo kale ayuu cabaysaa min hunaaba halkaas iskaga ekaadeen marka ninkii qooley neef are laga rabaa wixii markaa aan nabiga alayh salaamna una cadaynin ama aan nasku cadayn ama saxaabadu aynan cadaynin yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum marka waxaa xukumaya yaxkumu bihi dawaa cadlin laba cuduul ah oo lagu kalsoon yahay oo khubaro ah oo garanaya isku ekaanshaha iyo meeshay iskaga ekaanayaan xoolaha aan dhaqana iyo ugaadha ayaa xukumaya oo waxay leeyihiin waxaa haddaa disho waxaasaa la bixin ceesaan baa la bixin waxar baa la bixin orgi baa la bixin sac baa la bixin ila akhirihi hadyan baaliq alkacba marka waa hadye oo kacbada inay lagu gawrac la rabo xaramka yaa loo jeedaa kacbadaas baaliq alkacba inay gaadhaa la rabaa halkaasaa lagu gawraci qofka asaga ee jazaau sayd ku waajibtay ee ugaadhaas ayadaa gawracayana laa yajuuzu an yakula sida jamhuurta ay ku tageen aar ahlicilm ma cuni karo afka ma saari karo naam <coughs> bikhilaafi kafaarada tabatuca iyo hadyada iyo waa la cuni karay aw kafaaratu acaamu masaakiina aw cadlu dalika siyaama liyaduuqa wabaala amri saddexdan markaa hadyan baaliqa alkacba aw kafaara acaamu masaakiin aw cadlu dalika siyaama saddexdaasba waa takhyiir cinda akar ahlicilm midkaad rabtaad samaynaysaa ama waabi aad disha wax shabao xoolaad bixin ama haddii kale intii ayada la qiimeeyo oo la yidhaahdo neefkaasay shabahi laheed ama u dhowdahaye hilibkeeda ha la qiimeeyo qiimaheedaasi wixii lagu qiimeeyo oo lacaga yaa lacagtaasi raashin lagu bedeli raashinkaasaa masaakiinta miskiin walbaba laba mud la siinaya laba mud ayaa la siin aw idcaam dacaamu masaakiin masaakiintaasna ma xadaysna waay mar walba waxay ku xidhan tahay ugaadha ayadaa qiimihii lagu qiimeeyey lacagti lagu qiimeeyey raashinka lagu soo gaday raashinka intuu dhammaaday miskiin kasta lakin waxaa la siinayaa muddaan laba mud baa la siinaya kiilada ruux baa la siinaya ayib ikhtiyaarka laba saddexaad waxaa weeyaan ow cadlu dalika siyaaman neefkii baa la qiimeynaya lacag baa lagu qiimeeyey raashin baa lagu qiimeeyey inta miskiin walba uu qaadan lahaaye labada mud ahaa oo soon ah maalan haddii konton kiilo ay noqotay ama boqol kiilo hadday noqotay markii neefka la qiimeeyey boqol kiilo oo raashin ayuu noqday maxaa markaas waajibaya meeqa taqriiban ilaa konton meelaha soon yani miskiinkii walbao laba mud la siin lahaaba meeshiisii qofku wuu soomaya hadduuna raashin siinin soon baa meesha soo gelaya waa soomaya qola marka waxay dhaheen waa tagyiir qaarna ma waxay dhaheen waa tartiib oo horta hore mili hadduu sheegu yahay waa inu isagoo kala bixiyo haddii kalena wuxuu bixinayaa dacaamkii iyo markaas cidligii siyaamkahaa iyo markaasuu imaanaya ayay qaar rabaan ayb aw cadlu dalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrihi amarkiisii iyo wuxuu faraha la galay oo waarsigu ugaadhay amarka ciqaabtiisa inuu dhadhamiyo daradeed cafa allaahu camaa salafa wixii hormaray intuunan ogaanin cilmiga iyo aqoonta intuunan arrintaa ulahayn ka hor wuxuu sameeyey alla waa cafiyey waman caada qofkii bacda alcilmi ku laabtaa oo ugaadhi ku dhacaa fayantaqimu allahu minhu ilahay baa ka aarsanaya wallahu casiizun kii haaliba weeyaan ad intiqaam aarsashaan u saaxiib oo ka aarsada qofka uu damco uxila lakum waxaan inii xalaaleey oon inii baneeyey sayidulbaxri badda ugaadheeda wa dacaamu iyo cuntadeeda wixii laga soo ugaadho iyo wixii kor socda mataacan lakum raaxa idinkan idin raaxaynayo iyo walisayaarati musaafirka waxurima calaykum sayd ugaadha berigasa waa inaga xarimay maadumtum xuruma intaad muxrimiin ma ugaadhan kartaan ugaadha beriga laakiin badda waad aadan kartaa malayg waa soo jilaaban kartaa malayg waa soo jilaaban kartaa wataqu llaha aladii ilayhi tuxsharuun ilahay ka cabsada baa leeyahay xaggiisa ini soo kulmin doono ee ina abaal marin doona ina jazen doona qaala اmuصنifu raximah اllahu tacaalى baab ida saada اlxalaalu qofkii xalaashahaa ee xaj iyo cumro midnaba aan ku jirin hadduu ugaadho waa u banaantay inuu ugaadhee o xalaltum fistaadu waa daliila xaramkiina aynan ahayn ee xaramka wax ka baxsan uu ka soo ugaadho faahdaa uu hadiyo siiyo uu ku hadiyeeyo lilmuxrimi qofkii muxrimkaa xaj ku jiray uu hadiyo u siiyo akalahu waa cunayaa bu ku yidhi bukhaari waadaas xukunkiibu caddeeyeyba yani qofkii muxrimka ahaa inuu ugaadho waa loo diiday laakiin hirib ugaareed ma cuni karaa wuxuu leey musanifka akalahu laakiin bishardayn laba ya lilmuxrimi sayda faahdaa lilmuxrimi ayuu u hadiyeeyey asayda ugaadhi soo ma akalahu waa cunayaa idaa saada alxalaalu baa ugaadhay soo ugaadhay faahdaa lilmuxrimi qofka muxrimkaabuu u hadiyeeyey asayda ugaadhi buu u hadiyey oo siiyey akalo waa cunaya biquyuudin wa shuruudin shuruudbaa loo shardiya shardiga koobaad waxaa weeyaan anlaa yakuuna almuxrimu ashaara ilayhi aw acaanah anlaa yakuuna almuxrimu ashaara ilayhi aw acaanah qofkan muxrimkae waadha loo keenayo ee qofka xalasha u keenayo waa inuuna ishaaro bixinin oo una dhin war ugaadhan fiiri ama una u kaalmaynin oo seefihii iyo warmihii iyo qorigii iyo xabadii una siinin wax un lug una kulahayn asaga waa shardiga koobaad wey shardiga labaad waxaa weeye anlaa yakuuna alxalaalu saadahu lilmuxrim qofkan xalaashee wax soo ogaaranayo ogaadha waa inuun usoo ogaarin usoo ogaaranin qofka muxrimka daradiis hadduu muxrimka dartiiba usoo ogaaray yuuna asaga isoo ogaar badhihinba laakiin hadduu usoo ogaaray qofka muxrimka xaajiga ah intaad ogaar usoo disho hilibka wax ka sii ujeedadiisa hadday ahayd ayaduna ma cuni karo qofka muxrimka hilibka ma cuni karo xadiidkii abi qataada ee hadda aan maaratay mari doono mar dhow ayaa loo daliishanayaa baabka ku imaan doona meelo badan iyo xadiidkii jaabir bn cabdillaahi marfuuc ahaa nabigu uu yidhi sayid اlbari lakum xalaalu maa lam tasiduu aw yusad lakum beriga ugaadheeda waa inay xalaal haddayna idinka aynan ugaaranin ama aan idinkanini ugaarin daraadin daraadin adaan ini ugaarin laakiin haddii qofka xalaashaha uu ugaadhi u keeno bishardi waa inay hirib tahay asagoo nool neefkii ugaadhaad u keeno yihahdo qabso gowraco u yidhaahdo kaanahu isqaad asagoo ugaadha bay lamid tahay marka hadduu hilibka u keeno asagoon shardi wax ishaaraha bixinin u kaalmaynin qofkan muxrimka xalaashay wax soo ugaarayana muxrimka dartii uuna u soo ugaarin labadaa shardi markii la helo way bannaan tahay hilib ugaarad inaad cunto adoo xaj ku jira ama xaj ama cumro ku jira saas darteed musanifku wuxuu ku yidhi ida saada alxalaalu faahdaa lilmuxrimi sayda akala waa cunaya walam yara ibnu cabaas labada shardina xadiista laga faa'idaysto xadiidka abu qataada iyo xadiidka jaabir bn cabdilaahi isagana marfuuca ah xadiidka jaabirna waxaa soo saaray amed axmed fi musnadi iyo abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i bay soo saareen walam yara ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas iyo wa anasun anas maynan u arkin bidabxi gowraca bishabaasa wax dhibaataa qofka haddii la yihi ma ogaaran kartid xoolihiisa ma gowracan kara asagoo xaj ku jira ha waxba dhibaataa ma laha wa huwa fii kayri saydi asagoon ugaadh iyo ku dhex jirin oon ogaaranaynin oo waxaa ka mid a ah, naxwalibili geeluu iska gowracday walghanami arigiisiibuu gowracday walbaqri loodiisibuu gowracday wadajaaji digaag buu gowracay walkhayla fardihii buu gowracay calaa khilaafin khaylka iyo fardaha jamhuur ahlilcilmi waa la cuni karaa laakiin qaar baa diidana kala xanaafi waxay le walkhayla walbiqaala walxamiira kuwaasaa lagu cadfayo waa isla xugun ayb laakiin sida raajixa waxaa weeyaan khaylka iyo fardaha waa la cuni karaa baqasha iyo dameeraha oo kale ma aha laakiin dhihi jirta asma binta abubakr radia allahu canha dabaxnaa farasan fii cahdi rasul sl faakalnaah xilligii nabiga faras baan intaan gowracanoon cunay waa la cuni karaa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa cadlu dalika aayaddaasuu marka kuu fasiraya oo cadlu dalika siyaamantii lafdigaa cadli ah haddii caynka la kor dhabo haddii hoos lahoos dhabo macnaha ay kala qaadan karto cadlu dalika milu ayaa la dhihi cadlu oo bifatxi lcayni ah bimacnaa milu wey cadlu dalika ay milu dalika ti oo uu ka hadlaayey ow cadlu dalika siyaama iyo mxuu ahaa fajaza mitl ma qatama nacm yaxkum bihi dawa cadlin ow cadlu dalika siyaama taa wey nacam ayib faidaa kusira caynkii haddii lahoos dhabo cidlun la yidhaahdo fahuwa zina zinatu dalika wey zinatu dalik arrinkaasi yani udhigma wey udhigma oo xagga miisaanka iyo kiil iyo udhigma wey aayaddii kaloo haddana aado wuxuu yihi qiyaaman jacala allahu kacbata albayt alxaraama qiyaama linaasi macnaheeda maxaa weeyaan qawaaman buu leeyahy abu cubayda ninkaa la yidhaahdo ayaa saa ku fasiray oo culamada luqadana kamid ah kutub kalena qoray kitaab alamwaal ay kamid yihin qawaaman marka kacbadii baa waxaa laga dhigay kara'iisi aladii yaquumu calaa shu'uuni raciya ninka madaxdaa ee raciyadiisa shu'uunteeda iyo danaheeda u oo kalaa kacbada lagu shabahay oo kacbadu waxay u masaalixda dadka waa kaa soo maray aayadda iyo tafsiirkeeda iyo mxuu ahaa masaaishii culamada ay ka hadleen waxay badbaadinaysaa qofkan dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo cirdigiisii iyo xataa qofka asagaa laguma xad lagama oofinaayo haddii xataa uu wax soo galay xaramka iyo kacbada dhexdeeda nacam marka qiyaam way badbaadinaysaa wey yacdiluun fii suurati alancaam fii suurati ancaam suurat ancaam biloweeda aan umalaynaya uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun taas yacdiluuna marka yajcaluuna waxay yeelayaan ilaahay bay u yeelayaan cadlan wax u dhigma oo mafiila oo shabiiha oo nadiira oo la caabudo ya ilahay u yeelayan subxana wa tacaala ilaahay samaawaadka iyo ardada abuuraya nicamta faraha badan siiyey alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati walarda wajacala dulumaati wاnuura uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun marka jazahaas fiiri ay ilahay abaalka u galay wanaaga iyo qiimaha u galay waxay ku abaalmarayn xadaana mucaad bnu fadaalata qaala xadaana hishaam distiwaahi weeyaan can yaxya ibn abi kahiir اlyamani wey can cabdillaahi bn abi qataada qaala wuxuu yidhi inalaqa abi aabbahay baa tegey abu qataada alxaari ibn ribciyi baa dhahaye farisi rasuuli ayaa laqabkaasuu leeyahay aabbahay baa tegey caama xudaybiya sanadkii xudaybiya sanadkeed xudaybiya <clears throat> sanadkii lixaad hijrada wey maka marka waa la haystaa cumru u yimid nabiga alayh salaatu wasalaam kadibna sansaan colaadeed bay isku bedeshay sidaa darteed baa ghazawaatana lagu daraa waxaa kaloo lagu daraa cumrooyinka markaa ghaswat xudaybiya bay iska noqotay markii dambe u ekaatay sulxi bayna ku dhamaatay markii dambena faarama wuu armaday aabbahay cafwan faaxrama asxaabuhu asxaabtii la socotay aabbihiis cabdulaahigaas aabbihiisu abiqataadaha way xarmadeen walam yuxrim abiqataada ma xarmanin markuu nabiga madiine ka soo baxay oo uu dhexda soo maraayo meel uu sheegi doono oo la yidhaahdo qaax miyaa la yidhaahdaa imaan doonta ayaa yuu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi cadow baa la sheegay in xagga iyo xeebta iyo badda ay dhabarjabin inay nagu sameeyaan ay rabaan o ay kor nagaga imaadaan waddadii tooskeeda makiya madiina isku xidhaysay baa nabiga socdaan iyo saxaabadiisa marka koox abu qataade uu ku jiru nabigu wuxuu bixiye wuxuu yidhi idinku ilaala ahaan xagga xeebta bal aada oo nimankaa ka hortaga marka nimanka ayaga la socda wa iska cumra um- iska niyoodeen abu qataada waxba muu niyoonin oo waa intaan mawaaqiidda la samaynin baa la yidhi maxaa miiqaadka uu soo dhaafay isagoo niyoonin oon xarmanin waa qabla taxdiid ilmawaaqiid intaan la samaynin mawaaqiiddi wey ma eh, wejka uu ku socday iyo meesha lagu socday iyo xaalkuuna warbu ahayninoo xaalad qitaala lagu socday ma ahe iska banaanta qofka inuu maarata makaba imaado isagoon waxbaba aan ah muxrim cumra iyo xaj midna ah aan niyoonin waa iska imaan karaa laazima ma aheenba marka wuxuu leeyahay dadka kale way niyoodeen way xarmadeen aabbahayse ma xarmanin waxudita nabiyu sala allahu alay wasalam nabiga waxaa loo sheegay ana caduwan cadow yakzuuhu inay kusoo duuri doonaan cadow inuu kusoo duuri doono dhabarjabin lagu samayn doono ayaa nabiga loo sheegay oo ilaaladii iyo muxuuha wararkii wararkii baa soo gaaray faintalaqa nabiyu sala allahu alay wasalam nabigaa tegey fa bayna waqti ana maca asxaabihi anoo asxaabtayda la sodo asxaabta nabiga la socda asxaabihi asxaabi rasuuli fa bayna ana wuxuu soo yidhi marka hore inalaqa abi aabbahay baa tegay buu ka sheekenay haddana wuxuu ku yidhi fa bayna ana marka hadalka iltifaat baa ku sugan waxaana ku jirta taqdiir ah qaala aabbahay wuxuu yidhi ila wiilka abiilu ka warinaayeen fa baynaa baynamaa waqti ana anigu maca asxaabihi nabiga asxaabtiisa anoo la socda yadxaku waaba qosqoslayaan bacduhum barkood saxaabadii ilaa bacdi marka kale meeshan xooga hadalkan riwaayoyin kala caddayn doonee markii uu abu qataada kooxdii la raaciyey ay baxeen oo xagga xeebta u baxeen nabigana u baxay o alay slam waddadii ku baxay oo ay dhexda marayaan abu qataada iyo kooxdii la raaciyey yaa waxay arkeen wayna muxrimiin ba cumray xarmanaayeen oo niyoon abu qataada mooyeen marka waxay arkeen ugaab meel socota ximaar waxshi dabeer farow bay arkeen markaasay qosqosleen qosalkana waxaa weeyaan dee xaaladda maanta siday isku bedeshay oo dabeer farowgii buuraha la fuli jiray meel walba la aadi jiray fardaha lagu fiijisan jiray maanta o dhan la raadin jiray yaa hadda isagoo raxan raxana oo dir idila yo halkaas socda oo ma dhawaan karno oo anaga maaratay ma soo ugaaran karno mana hadli karno oo noo soo ugaar ma dhihi karno abi qosol baa ka soo haray marka abu ma arko wax kaloo ku mashquulsan yihi marka wuxuu le fabayna ana maca asxaabii yalxaqu wabqosl bacdo markood ilaa bacdo marka kale fa markaasaan saa u fiiriyey qosolkoodii fa idaa ana biximaari waxsh dameer dameer farow baan arkay buu yidhi dameer waxaan eh, dameeraan ehliga ee dhaqano hilibkooda waa xaraan lama cuni karo laakiin dameer faru waa kuwan oo la dhaho ee duurka ku jira ayagoo la cuni kara faxamaltu calayh markaasaan weeraray buu yidhi dameer farowgii faacamtuhu markaasaan warankii ku dhuftay faahbatuhu waan ku sugay oo meelnu ka kici karin ayaa ku dhuftay buu yidhi bacd riwaayaat waaba dhintayba intuu bismillahi ku tuuray ayuu dhintay markaasaa wastacantu bihim nimankii ila socday baan kaalmo weydiisto warkaala ila qaada bahalkan faaba way diideen an yuciinuuni inay ii kaalmeeyaan maxaa yel hadday u kaalmeeyaan xaaraamtii bay soo gelayaan ah hawaaranadii bay soo galeen ugaar bay ku dhaceen way diideen faakalla markaasu intuu soo qaaday oo la soo jiitay oo gowracay oo keriyey oo bisleeyey iyuu hadda cuna marka markaasay iska cuneen marka annaga shaqa kuma lihin hilib baranoo kale soo maaha cunno faakalla waan cunnay min laxmihi hilibkiisii baan wax ka cunnay wa waxaan ka baqnay an nuqtadaca inana goosto haddii hilibkii la cunayo meesha lagu yardaadaahay nabiga teg calayhi salaatu wasalaam in annaga iyo nabiga calayh salaam cadowgii gaaladaha dhaxdaanada intuu galo koox yar baan nahaye gaarna noo goosto oo cadowgu uu dhinac noo eryado oo dhibaato noo geystaan ka baqnay saa darteed nabiga calay salaam in qof loo diro oo asagay saxaabadiisii la yidhahda suga hanaga tegine intaynu soo gaarayno ayaa loo baahday fadalabtu nabiya wuxuu leeyahay abu qataada nabiga anigaa soo dalbay oo la ii diray faraskiisii buu soo kaxaystay arfacu anoo eryaaya farasii faraskaygii shaawan taaratan mar wa asiiruu iska socdoo u dabcinaya shahwan taaratan mar kalena shahwanta waa taara marna faraskii baan eryayaa buu yidhi xoogowna haddana waa u yarwaaa u yarneefinayaayo waa u yarkaadini markuu yar nasta haddana waan eryi falaqiitu waxaan la kulmay rajulan min min bani kifaar reer banu kifaara waa qowsta reer carbeeda fii jawfi leyl habeenka bartigiisa anoo faraska eryi yaan iska hor imaanay nin reer banu kifaara oo isagana guurabaalinayo socda qultu waxaan iri buu yidhi ayna taragta nabiya marka inuu nin saxaabi ahaa waad garanaysaa war nabiga xaggeed oga imaatay sala allah alay wasalam xaggeed ku ogeed awa nabiga ma aragtay qaala wuxuu yidhi bu yihi taraktuhu bitaxin meeshaa taxin la yidhaahdo ayaa nabiga oga tegay oga imaaday maki madiina udhexaysa halkaasuu hadda joogan kaga imaaday wa huwa qaa'ilun lahaa asuqya meeshaa suqya la yidhaahdo ayaan maraynaa oon degaynaa buuna lahaa tafsiir weeye wa qaa'ilun min alqowl wa qaa'ilun min alqayluulana waa la yidhi qaa'ilun hadda taxin buu joogay laakiin qayluuladiisa waxay ku beegan u rabaa inuu qayluushado oo saaxdo duhurkii asuqya meesha la yihahdo halkaasuu qayluusan doonaa barqinkii xilligaa qabla duhur bay qayluulsan jireen wa huwa qaa'ilun suqya suqyuna rabaa inuu qayluushado hadda laakiin taxin buu joogaa faqultu waxaan idhi niwaarka waa gaaray abu qataada wuxuu ordaba nabiga alay salam saxaabadiisi inuu gaaray markaasuu u warramay wuxuu yihi nimankii saxaabada amna sug bay kulahaayeen masaladii sharcigeenna waa weydiiyey neefka ay qasheen ugaadhi faqultu waxaan idhi ya rasuul allah ina ahlaka ehelkaadi ehelka wuxuu ka wada asxaabak riwaaya ka labada cadayso asxaabak asxaabtaadii yaqra'uuna calayka asalaama waraxmat allah salaam bay kugu akrinayaan naxariista ilahayna waa kuusoo soo akrinayaan inahum ayagu qad khashaw waxayna ka cabsanayaan an yuqtadacuu in la goosto duunaka adiga sokodaada oo cadowgii dhexda intuu u galo uu keligood gaar u eryado oo dhibaato u geysto ee fantadirhum sug rasuul allaw qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allah masale labaad asabtu ximaara waxsh dameer farow baan dilay muxrimna ma aheen ama xalaal baan ahaa wa cindii minhu waan isqaba markay cuneen bay saxaabada dhaheen warma anagoo muxrimiin aan hilib cunnay markaasuu in hiliba soo qaaday wa cindii minhu faadila in hamba aan wadaa weli hilibka ka wadaa maxaa talaa faqaala nabigu lilqowmi saxaabada wuxuu ku yidhi kuluu war cuna intiinan saxaabada dila socota cuna hilibkan wahum muxrimuuna wayna xarmanaayeen xadiidkan maxaan ka fahnay waxaan ka fahnay siduu musanifka baabaystay raximahu allahu tacaala qofka xalaashaa ah wuxuu soo ogaadhae muxrimka uu hadiyo u siiyo inuu cuni karoay u bannaantay laakiin wax ishaaraha waa inayna dhicin wax icaanaya kaalmana waa inayna dhicin muxrimkana waa in sababtii aan loo ugaaranin labadaas aan sheegnayna axaadiista soo socotay abwaabta soo socod ka fahmi doonaa xadiis abi qataada naftirkiisa iyo xadiis sacd bnu jathama radia allahu canhu laythi oo inoo imaan doona qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun idaa ra'a almuxrimuun dadkii muxrimiinta ee xaj ama cumro ku jira hadday arkaan saydan ya waxbaan ka booday ya ayib idaa ra'a almuxrimuuna shayda hadday dadkii muxrimiinta ugaar arkaan oo fadaxi kuwa iska qosqoslaan oo fafatina alxalaalu kii xalaashaa uu ku baraarugo oo uu fahmo deena uu saa usoo ugaaro dixkigaasi icaaro ma lagu xumbaari karaa qosolkaasi kaalmo iyo ka qayb qaadasho ma lagu xumbaari maya ishaaro iyo farta loogu fiiqiyo waa gaar lakin dad iska qoqoslay deena adigu intaad indhaha taataagtay oo wax beeqaaqday deena kadib ay kuu baxday taa ayadaa looma laguma tirinayo xadaana sacid ibnu rabiicin qaala xadaana caliy bnu mubaarak an yaxya yaxya bn abi kaiir can cabdillahi bin abi qataada ana abahu xadaahu qaal indalaqnaa waan tagnay maca nabiy nabiga annagoo la soconna calayhi salaatu wasalaam caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya cumradeedii loo soo cumraystay sanadkii lixaad kadibna dhexda laiskaga xalaaloobay xalaal soo maray ixsaarka fa axrama asxaabah asxaabtiisii baa xarmaday walam uxrim buu leh aniga ma xarmanin abuqataada iyo kooxdii la socotay intii kale way xarmeen asagase wuu dib dhigtay fa umbinaa waxaana noo sheegay bicaduwin cadow biqayqata meeshaa qayqa la yidhaahdo meel qayqan la yidhaahdo inuu cadow uu joogo ilaalo ah oo rabo inuu kor nagaga imaado warkaasaan maqalay markaay maqlayaana meel kale oo iyadana qaaxa la yidhaahdo ayay markaa marayaan saxaabada iyo nabiga calayh isalaatu wasalaam cadowguna waxaa lagu sheegay qayqa fatawajahnaa waxaan u jihaysanay naxwam xaggoodi waa kuwe waa ilaalo iyo sari iya uu kamid yahay wey amaa nabiga calayh salam iyo saxaabadiisii jidkii bay haystaan fabasura asxaabi asxaabtaydii waxay arkeen biximaari waxshi dameer farow fajacala bacduhum barkood baa wuxuu guda galay yadxaku inuu qoslaayo ilaa bacdi marka kale qosl bay la daateen fa nadartu markaasa agg agga fiiriya indhaha taagay riwaayo kale waxaa caddaynaysaa wuxuu mashquul ku ahaa kabtiis kabihiisa hagaajisa kabu hagaajisanay kabuu hagaajisanay marka waa qoqosleen fa ra'aytu markaasaan arkay dameer farow kooxa fa xamaltu markaasaan ku xumbaaray alayhi cala alximaar dameerkii alfarasa faraskii baan ku weeraray wey waan weeraray wey fa dacamtu markaasaan warankaygii ayaan ku mudaan ku dhuftay faahbabtuhu waan ku sugay wuxuuna ka kici karin kama dhaawac kici karo fastacantuhu waan kaalmo weydiistay marka hore wuxuu yidhi markuu istaagay oo faraska fuulay baa waxaa ka dhacay shaabuugi ushii uu faras ku eryahay war ushan isiiya maya kusiin mayno markaasu intuu soo degay buu qaatay wuu diray markaasu wuxuu yidhi kaalay la qaada way diideen calaa kulli xaal markii dambe hilibkii fa akalnaa minhu waxbaan ka cunay buu uma laxiqtu birasuuli illah nabiga alay salaam baan soo gaaray inaan joojiyo oo nabiga saxaabada uu sugo wa khashiinaa waxaan ka baqnay cilladii wey cilada waxaa wey nabigaan usoo haleelay annuqtadaca inana goosto oo cadowgu dhexda noo galo oo intaanadan yar uu baabi'iyo arfacu farasii faraskaygii baan kor u qaadaya manaa waan eryaya waan dheeranaya shaawan taaratan mar wa asiiru waan u yar iska socda caleyhi cala farasi shaawan taaratan mara mara xoogow baan u yar tartiibin mara waan eryi falaqiitu rajula nin baan la kulmay min bani kifaar fii jawfi leyl habeenka dhexdiis faqultu lahu waxaan ku yidhi ayna taragta rasuul allah nabiga calayhi salam xaggeed kaga soo tagtay oo kugu dambeeyey faqaala wuxuu yidhi taragtuhu bitaxin taxin buu hadda joogoon kaga imaaday wahuwa qaailu wuxuun hadal hayey asuqya meesha la yihahdo inuu gaadho oo sii maro ama ku qayluushado falaxiqtu birasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga calayh salaam baan soo gaaray xataa ataytu ilaan u imaaday faqultu ku idhi yaa rasuul allah ina asxaabaka arsaluu asxaabtaadibaa isoo diray yaqra'uuna calayka asalaama waraxmat allahi wabarakaat ayayna kugu soo akrinaya oo kusoo salaamayeen inay banaan tahay baa kusoo salaamay ayaa laga qaadanaya wa inahum ayagu qad hashaw waxayna ka cabsadeen an yaqtadacahum alcaduw an yaqtadacahum inuu goosto alcaduwu cadowa duunaka sokadaada cadow inuu dhexda u galo oo uu intan maarata la goosto oo dagaal ku qaado tabarro ma hayaan fanduurhum suk rasuul allow fafacala sidii buu yah nabigu waa sugay faqultu waxaan yaa rasuul allah inaa anagu istadnaa waxaan ugaadhanay istadnaa bay ahayd markaasaa dee daalitaa loo bedelay taadiyo soodkii baa dana laisku idqaamay marka wuxuu ihi istadnaa waxaan ugaadhanay ximaara waxshi dameer farow baan ugaadhanay wa ina cindanaa faadila haddana hambaama ka wadnaa xogo hilibaa ka wadaa ka waran faqaala rasulula sal slam liasxaabii wuxuu ku yidhi kuwii la joogay kuluu cuna wahum muxrimuun wayna xarmanaayeen wakaa shaahidka inay bannaan tahay muxrimka inuu cuno wixii lasoo ogaaray oo qofka xalaasha uu soo ogaaray bishuruudin wa quyuud shuruud markii la helo baabun laa yuciinu muxrimu qofka muxrimka ooma ah kaalminayo alxalaala qofka xalaasha ah fii qatli saydi ugaadha dilkeeda ooma kaalminayo inuu ka qayb qaato lama rabo hadduu ka qayb qaato fajazaau milu ma qatala min anacam baa ku dhacaysa hilibkana ma cuni karo xadaثana cabdالlahi bn mحamed الjucfi qaala xadaثana sufyaan ibn cuyayna qaala xadaثana salح ibn kaysaan can abi mحamedi naafic mawla abi qataada samica wuxuu maqlay abaa qataada radi allahu canhu qaala yidhi kunaa maca nabiyi sala allahu alيh wasalam bilqaaxa waa kaa meeshi nabigaan la soconay meeshaa qaaxa la yidhahdo min almadiinati magaalada madiinana calaa halaaثin bay u jirtaa saddex marxalo saddex marxalay u jirtaa madiina xaa waxadaثana cali bn cabd اllahi اlmadini qala xadaثana sufyaan ibn cuyaynata اlmaki qala xadaثana salix ibn kaysaan اlmadani can abi muxamedin abi muxamedin naafic mawla abi qataadaha weeye aan soo maray can abi qataada radi allahu canhu qaal kuna maca nabiyi salى اllahu alيه wasalam bilqaaxa qaaxa meesha la yidhaahdo yani calaa naxwi mayl hal mayl bay u jirtaa suqyada nabiga uu kusii socdo alayh salaam xagga madiina marka laga socdo marka hal mayl bay suqya u jirtaa qaaxaan joognay wa mina almuxrimu waxaa naga mid ah dad muxrimiina oo cumro iska niyooday wa minaa hayru muxrimi dadaan muxrimiinaheenna waa nugu jireen fa ra'aytu asxaabii asxaabtaydii baan arkay oo yataraa'awna shayan wax istutustaaya ayagoo qoslaaya haddaan fiiriya waxba istusaayaan ayagaa istusaaya ee abqataada ooma jeedaan mana tusaayaan fa nadartu markaasaan fiiriye fa idaa ximaaru waxsh damoorfarow baan arkay yani waqaca sawda yani waqaca sawdadaas waa riwaayo kale oo uu soo ikhtisaariyey buu inta radda kaaga keenay waxaa meesha ku jirtaa faraskii baan ku gooday fasaqada sawdi usha iga dhacday yani waqaca sawdowdaa saas markaasuu wuxuu yidhi war sii usha faqaaluu waxay dheen laa nuciinuka calayhi shay bishay waxba kugu kaalmayn mayno inaan usha ku siino oo kusoo faraska ku kaxayso ood ugaadhaas ku gaadho ka qayb qaadashay noqonaysaa maxaa annagana ma arrintaa ma samaynayno inaa muxrimuun waxaana dad xarman oo cumro ku jira annagoo cumro ku jirana ma ugaahan karo kamana qayb qaadan karo fatanaawaltuhu ushaydii baan laacay faakadtuu waan soo qaatay uma ataytu اximaara ximaaru waxshigii waa jinsi koox bay ahaayeen ayaan ka u imaaday min waraai akimatin akimada waa hal dhagax oo weyn oo meel fadhiyo dharnaar ah ayaa la yidhahda kudunbuur wey min waraai akimatin meel buur ah oo meel fadhida gadaasheedaa baan ku gaarayoo facaqartuhu mid ataan ahoo dhadig ah oo kamida dameer farowgii mid ataan oo aad u cayilan ayaan la helay buu yidhi waan boqonkooda waan ku dhuftay faataytu bihi asxaabii baan hilibka u keenay ila qaala daa'ir waa diideen hilibkii baana cuna faqaala bacduhum kulu qaarkood waxay dhaheen war cuna innaga shaqo kumaana lahayn waa iska hilibe wa qaala laa taakula cunina waa la ugu dambayntii waa la cunay faataytu nabiya sala allahu alay wasalam waan u imaaday wa huwa nabiguna amaamana amaama hamsada kordhow haddaad hoos noqdo imaamana bay noqon amaamana waa naga horeeyey nabiga alayh salaam hor buu sii socday fasa'altuhu intaan soo gaarin aan weydiiyey oo in arrintaasaa dhacday faqaala nabigu wuxuu yidhi kuluuhu xalaalun kuluuhu iska cuna ugaadhaa hilibkeeda xalaalun huwa xalaalun waa xalaaleh ah. qaala lanaa camru wuxuu nagu yidhi idhabuu ilىa saalixin fasaluuh can hada wagayri waqadima calayna haahuna intaas u fiirso qaala lanaa camrun ninka leh waa sufyaan ibnu xuyayna maquulka qofka qaala leh waa sufyaan ibnu cuyayna almaki ninkaa ka warinaya saalix ibnu kaysaan sheekhiisii amar eh, mxuu ahaa eh, camr ibnu dinaar camr ibnu dinaar almaki buu ka warin jiray oo reer marka isla ahaayeen waxaa soo galay oo madiine ka yimid saalix ibnu kaysaan oo madani ah saalix ibnu kaysaan oo madani ah marka camar ibnu dinaarkana wax ka wariyey oo xadiidkan ka wariyey marka hore waxaa ka qaatay marka biwaasuba kaga qaatay sufyaan ibnu cuyayna ayaa yaa ka qaatay camar ibnu dinaarkii markaasuu wuxuu yidhi xadiidkan inii sheegaayo waxaa ii warramay saalax ibnu kaysaan baa ii warramay oo madani ah oo hadda soo galae oray utaga idinka u tagtaan toos oga dhegaysta toos oga dhegaysta biwaasita yaan aniga idiigu sheegaye biduuni waasita wa mubaasharatan mushaafaha kaga qaada intaan buu ka rabaa marka waay sameeyeenoo mara sheekhoodii amar ibnu dinaar maki bay ka warinayaan mara oo kasii warinaya salix ibnu kaysaan mara salix ibnu kaysaan bay toos oga wariyeenoo bitawjiihi shaykhihim camr ibnu dinaar aa ku tawjiihiyey ayay toos oga qaateen qaala lanaa camru camar baa wuxuu nagu yidhi sufyaan baa leh idhabuu aana ilaa saalix sheekhi saalixa xadiidkan ka wari waad aragtaa riwaayada hore sufyaanu can saalix xadaanaa saalix buu ku yidhi marka sufyaan saalax mutas u warinaya lakin maxaa ka horeysay camar binu dinaar baa ka wariyey oo sheekhu sufyaan marka wuxuu leeyahay sida marka ninka la yidhaahdo sufyaan uu saalax oga wariyey buu rabaa inuu kuu sheego inuu ahaa tawjiihi uu ku tawjiihiyey iyo diritaan uu u diray sheekhiisa camar binu dinaar wuxuu leeyahay qaala lanaa camrun baa nagu yidhi idhabuu aada ilaa saalixin saalix aada fasaluuhu weydiiya can hada xadiidkan iyo wagayrihi cilmi kaleba weydiista waqadima calaynaa waa noo soo galay saalix ibnu kaysaan haahunaa meeshan oo maka uu noogu yimid isagu madani buu ahaa makuu noogu yimid markaasuu deena sheekh camaraa noo diray waan ka soo faa'idaysanay xadiikan hadda aad aragtaane saalix ibnu kaysaan toos oga warinayo camar binu dinaar baa noo diray wey intaa muu raba inu ku sheego qaala musanifu baabun laa yushiiru lmuxrimu qofka muxrimkaa ah ishaari mahayo xataa ishaaro ila saydi ugaadha farta ku fiiqi mahayo likay yasdaadaw suu usoo ugaaro alxalaalu kii xalaashaha kii xalaasha ee xaj iyo cumro ku jirin suu usoo ugaadho farta ugu fiiqi mahayo xadaثana musa bn ismaaciil atabudaki qala xadaثana abu cawaana wadax ibn cabd الlah اlashkuri qala xadaثana cuثmaan wahuwa ibn wawhibin qala akhbaranii cabduلlahi ibn abi qataada an abaahu abihiisa abu qataada alxaariث ibn rabciy radi allahu canhu arda akhbarah ana rasuula اllahi salى الlahu alيه wasalam kharaja waa baxay nabigu xaajan xaaluu yahay lafdigaas xaajan ah qaar culamada kamida ismaaciil uu kamid yahay waxay dhaheen waa qalad marka xaj ma jiro arrintan waxay ahayd cumro qisadan ah, cumray ku saabsaneed xaj ma aheen marka xaj in la yidhahdo waa qalad laakiin waa ka hadlaya xaafid ibn xajar raximah اllah inaad tidhaahdo xaajantaasi waa macnihii luawiga xaqiiqa luqawiya alfaada sideedaba marka laga hadlaayo dalaalaadka xaqaaida marka laga hadlayo xaqaa'iqda dalaalata wafaadna way soo geliya waxay uqaybsamaa kalaamku markii laga hadlaayo isticmaalo calaa maa wudica lahu iyo gayru isticmaali maa ma marka laga hadlaayo xaqiiqiya majaaz ba uqaybiyaan xaqiiqada waa wixii loo dejiyey shaygan haddii loo isticmaalo asad xayawaan muftaris ayaa loo yaqaanaa wixii loo dejiyey xaqiiqa marka la yihahdo haddii wixii loo dejiyey waxaan ahayn loo isticmaalo calaaqo waa in la helo udhaxaysa bayn almajaazi wاlxaqiiqa oo keeni karto iyo qariino tusi karta iyo isticaaraad taas markaa <clears throat> waa haddii luqadii marka xaqiiqada marka laga hadlaayo shayga asalkiisii waa in lagu xumbaaro asalkiisi muxuu ahaa waa xagga luqada iyo maahee xaqiiqa luqawiyana way jirtaa xaqiiqa sharciyana way jirtaa xaqiiqa curfiyana way jirtaa saddexaasa xaqaa'iq laisku dhahaa wax kastaba ahaatee xajka marka laga hadlaayo wuxuu leeyahay laba xaqiiqo xaqiiqa luqawiyana waa leeyahay xaqiiqa sharciyana waa la yihahda alxaju luqatan alqasd saasay carab markay luqaadka dejinaysa ay ku magacawday oo luqaadkeedii ay ku istilaaxaysa sharcigii baa yimid sharciga haddii u yimid maxay noqotay ajku xaj muxuu noqday alqasd ilى beyt الlahi الxaraam liadaaءi اlmanaasiki nacam wlacmaal acmaal xaj taqarub ila allah ayuu noqday xaj marka hadda in xaj lagu magacaabo cumradii waxaa loo jeedaa luqadii baa loo jeeda kharaja waa baxay xaajan asagoo qaasid ilaa beyt الlahi الxaraam u qastaaya muxuu wataa cumru wataa lakin waa qaasid ilaa beyt الlahi الxaraam qaarna waxay dhahen maya xaajantaasi waa majaaz xajkaa in cumrada xaj lagu magacaabo majaaz wey waa majaaz bay qaar ayay yidhaahdeen oo majaaskii kale ee curfiga ahaa oo kale ayay ku fasireen riwaaya waxaa soo arortay leh xaajan oo muctamara oo shaki gelinaysa ayana soo arortay laakiin waxaa xaqiiqo ah in nabiga calayh salaam uunan ahayn xajkii aan naqaanay ee cumru nabigu u baxay calayh salaatu wasalaam kharaja waa baxay xaajan isagoo cumraysanaya waa cumrat alxudaybiya fakharajuu way baxeen macahu saxaabada mciise nabiga maciise ay baxeen saxaabaduna fasarafa waxaa uu nabiga sarafa wuxuu leexiyey sarafa arasuulu sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu leexiyey oo uu maray daaifatan koox oo minhum saxaabada ka mida ayuu yidhi wadada ka leexda oo xagga xeebta aada fiihim waxaa ku jira nimankaa gaar loo bixiya ilaalada abuqataada ka mida alxaari ibnu ribciy radia allahu canhu faqaala nabigu wuxuu ku yidhi dardaar khuduu waxaad qaadaanood martaan saaxil albaxri badda xeebteeda badda xeebteeda iyo xaggaa iyo jidda wadadeeda xaggaa kusoo kaga imaada nagaga imaada xataa naltaqiya ilaa kulmi doonoon waddada meel hebel iyo iskugu imaan doono idinkaa jidkaa soo qaada maxaa yeeley dad baa gaalaa lagu sheegay qayqa meel la yidhaahdo oo xagga xeebta inay joogaan fa akhaduu saaxiba albaxri abu qataada iyo kooxdiisii xagga xeebtay mareen falama insarafuu markay soo gadoomeen axramuu way xarmadeen axramuu way xarmadeen kullahum dhammaantood ilaa abu qataada mooyeene lam yuxrim asaga muunan xarmanin fa baynamaa hum yasiiruun ayagoo socda id ra waxay arkeen xumura waxshin dameer farow faxamala abu qataada weeraray cala alxumuri dameerihii uu fardihiisi faradkiisa ka dameeriyey facaqara minhaa ataanan mid dhadig ah ayuu ku dhuftayoo boqor gooyey oo waranka la helay fanazaluu way u degeen faakaluu way cuneen min laxmiha hilibkeedii wa waxay dhaheen markay cuneen kadib annaakulu waryaama waxaan cunaynaa laxma saydi hilib ugaareen wanaxnu muxrimuun annagoo muxrimiina ama laa taqtuluu sayda soo gallaa waman qatalahu minkum soo gallaa faxamalnaa waa la isqabtay waa l abukataadow su-aashaana nabiga noo soo weydii nabigana noo ana sugo faxamalnaa waa soo xumbaarnay maa baqiya min laxmi lataam hilibkii dabeelfadowa wixii ka soo haray ayaan soo qaadanay buu yidhi asagaa soo qaatay oo toos u soo orday falamaa ataw rasuul allah markay nabiga u imaadeen calayh salaam qaaluu waxay dhahn yaa rasuul allah ayagiina markay imaadeen intii kalena sidii bay su-aasha u weydiiyeen marka horena abuqataada sii weydiiyey yaa rasuul allah inaa kuna axramna waxaanahan kuwa xarmaday waqad kaana abu qataada wuxuu ahaa lam yuxrim kaan xarmanin su-aashaa jawaabteedii mar horubu sii siiyey abu qataada nabiga calayh salam saa soo martay ayagana waa cadaysanayaan fara'naa waxaan aragna xumuro waxsi dameerfarow yaaci faxamala calayha abu qataada yaa weeraray faxqara minha ataana mid buu ka dila dhadiga fanazalnaa waan u degnoo faakalnaa cunay min laxma hilibkeedii uma qulnaa waxaan idhi an naakulu laxma shayd ogaab hilibkeed miyaan cunaynaa wa naxnu muxrimuun annagoo muxrimiina aayadda inay soo degtay way ogaayeen baad garanaysaa laakiin laa taqtuluudii bayde annaga maana dilin bay marka hore ta'wiishadeen kadibna shaki baa ganay faxamalnaa waan soo xumbaarray maa baqiya min laxmiha hilibkeedi intii soo harayna waa soo qaadnay abu qataadaaba waday qaala aminkum axadun qof mi inugu jira nabiga su-aalu weydiiye wuxuu yidhi aminkum axad qof mi inugu jira amarahu amray an yaxmila inuu weeraro abu qataada calayhaa cala alxumuri alwaxshiya dameerfarowa oo mase ashaara aminkum axadun ashaara qof ishaaray ilayhaa xaggeeda farta ugu fiiqay mi inugu jira qaaluu waxay dhaheen la labada midna ma jirto qaala wuxuu yidhi fakuluu maa baqiya min laxm haddaad wax wadataan inta hore waaba soo gaara abu qataada oo saxaabaduu siiye cuna buu yihi maa baqiya min laxmiha wixii ka harayna sala allahu alayh waaalih wasalam halkan waxaad ku ogaatay qofka muxrimka waa cuni karaa laakin bishuruud shardigaa waxaa ku ah cadamu lishaara walicaana inuuna ishaaraba ayna bixinin kaalmana ayna ka qayb qaadanin baabun idaa ahdaa lilmuxrimi ximaara waxshiyan ahdaa hadduu hadiyeeyo qofkii xalaashaa ahaa lilmuxrimi qofkii muxrimka ahaa ee xaj ama cumro ku jiray ximaaran dameer waxshiyan waxshi duurka loo nisbeeyo kuwa carare aan insiga ehriga ahayn xayan nool asagoo nool buu usoo hadeeyey lam yaqbal ma aqbalayo soo ma bukhaari xadiidkan asacab binu jathama ku bilowday asacab abu qataada ka soo baxday sacab binu jathama xadiidkiisan yaa waxaa lagu xumbaaray laba dhowr maxmal baa lagu xumbaaray maxmalka koowaad waxaa weeyaan asagoo nool buu nabiga u keenay asagoo nool ayuu u keenay adoo neefkii oo nool ugaadhi oo nool hadii lagu kale adoo muxrim ma cunaysa ah, xataa hadduu asaga naftiisa usoo ugaadhay maadaamuu nool yahay gowracan maysid waxaa kale lagu xumbaaray xadiidka sacd bnu jathama sacd bnu jathama radia allahu canhu wuxuu ahaa saxaabi kariim midyaaf ah martiqaad badan bu oo deeq badan markuu maqlay nabiga alayh salaam baa soo galaaya meeshan abwaa oo wadaan soo socda markuu maqlayba duurkuu galo o waan buu soo qabtay nabigu wuu u loogi rabaa inuu u loogu rabaa rasuulka sala allah alay wasalam marka ogaadhan nabiga alayh salaam daraaddiibuu usoo ogaaray saasuu nabigu u diiday alayh salaatu wasalaam marka midna baabku kugu keenay midda kalena iyaduna waa waa la sheegay oo xadiista kale waa ishaaray abaabta iyo fiqiga kale xadaثna cabdالlah بن yuسف التنيسي أخبرna mالك بن أنس عن بن شهاب الزهري عن عbayd اللh بن عبد الله بن cتبة بن مسعوudi عن cabd اللh بن cabاsi عن الsعب بن جثامة الlayثي رضي الله عنه أنhu أhdى لرasuuل اللh wuxuu nabigu u hadiyeeyey ximaaran dameer waxshiya waxshiya wa huwa abwa meesha abwa la yirah u joogo aw mase biwadaan ama wadaan meesha la yihahdo faradahu waa ku celiyey nabiga alayه السلام dameerkii calayhi calى sacb sacb بن jaثaama ku celiyey wuxuu kaa qaban mayno falamaa ra'aa markuu nabigu arkay maa fii wajhihi sacbun jafaama wajihiisa waxa ka muuqda qof hadiye keenay qofaad xurmeynaysa oo jecleeda u keentay oo kugu diiday waad isgodaysaa waad isxumaynaysaa nabiga markuu arkay ninkii inuu isxumayo isgodaayo iyo xoogowdeena ka yar saaray wuxuu yidhi qaal innaa lam naruddahu calayka kumaanan diidin oo kumaanan radinin wax kale hadiyadaada ma diidanin ilaa anaa anagu xurumun baan nahay dad muxrimiina hadda muxrim hadduu yahay qataada hadda waa kii lahaa cuna wuxuu soo ugaadhay muxuu sacab u diiday labada xadii marka waa istacaaradeen tacaarada alxadiiaani fii daahirihima labada xadii hadday istacaarudaanna waxa u horeeya ee la raba in la qaado maxay tahay maslaku esh maslaku ljamci oo in la jamciyo lannahu icmaalu اlkuli wlaa min ihmaali اlbacdi in marka la camal siiya dhammaantood abu qataado xadiidkiisa waxaa lagu xumbaaray hilib ugaareed aan lug ku oo la kaasiiyey adigana aan dartaa loo ugaarin ya adna lukubalhid kow labadii shardian soo sheegnay adigan dartaa looma soo ogaarin amaa xadiidkan sacd bnu jathaama nabiga daraaddii buu usoo ogaaray saas u diiday isagoo nool buu u kalaamay riwaayada xadiidka xayin waa soo arortay suu musanifka baabaystay waxaa kaloo soo arortay fii saxiixi muslim rijla ximaarin iyo cajzi ximaarin intaba waa soo arortay in marka uu qallaao hilibkiisii uu nabiga loo keenay alayh isalaatu wasalaam marka inuu asagoo nool uu keenay kadibna gowracay kadibna uu xubnihiisa u keenay baa lagu jimcin karaa iyaduna marka haddii daraaddaa loo soo ugaaro ama isagoo noolba qala lagu yidhaahdo ma ugaaro ma cunaysid ama haddaadan ka qayb qaadanin daraaddaana loo soo ugaarin xadidka abi qataada ku xumbaari jamcan bayna alxadiiثayn marka nabigu wuxuu yidhi inaa xuru muxrimiin baa nahay annaga daraaddaa baan usoo ugaadhay wey baabu maa ama wuu nool yahay haddee ma gowracin baabu maa yaqtulu muxrimu min adawaabi qofka muxrimka waxa uu dili kale ee dawaabta ah dawaabta hadda waa caam wey kula maa yadubu ayaa la yidhi ama daa'ira hataa qaarkood waxay ka reebeen daa'irkay ka reebeen ah. wamaa min daabati filah walaa daa'irin yaiir daabadii iyo daa'irkii baa lakala isku cadfay walcadfu yufiidu mugaayara ayay yidhahdeen laakiin iyada eh, oo lais raaciyeyba wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wakaayi min daabatin laa taxmilu risqahaa allah yarzuquha ayib marka daabada dhab baa soo wada gelaysa ama ha aado walidalika xadidka waxa kugu imaan doonaa wixii oo daabad loola jeedo wixii buubayey oo shimbirihii qaar kamid oo tukihii iyo dafadii ah iyo kuwa aan buubaynin ba la keeni dona marka daabaddu maanta waa umuum wey cumuum weeyaan marka culamada waana masaaisha haddaa soo ishaaraynayoo xaqaa'iqda alxaqiiqa aluqawiya iyo xaqiiqa curfiya markii u horeysay daab kulamaa yadubu cala alardi ba xaqiiqa luqawiyeed kadibna tacaarafuu cala dawaati alarbac afar kuwa ku socda ee fardaha iyo dameeraha iyo kuwaas waxay ku magacaabeen daabad oo curfigii ayaa saa noqday hadda lakin caam wey xadaana cabdulahi bnu yuusufin qaal abarana malik an naafic an cabdilahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasul lah sal slm qaal hamsu min adawaabi shan daabadaha kamid a iyo xayawaanka laysa cala lmuxrim qofka muxrimka korkiisa maaha fii qatlihim inuu dilo juruux wax dembia ah. inuu dilo waxba kasoo gaari mayso wuxuu dila asagoo muxrima asagoo muxrim ahayn wuxuu ku dilaya xaramka iyo xilliga intaba waa ku dili karaa shantaas wa can cabdilahi bnu dinaar khamsu min adawaabi laysa cala lmuxrim fii qatlihina junaax wa can cabdillaah waxaa laga wariyay ibnu dinar can cabdillahi bn cumar can rasul qaal xaa ku jirta mesha xadaثana musadad qaala xadaثana abu cawaana can zayd bn jubayrin qaala samictu ibn cumar radi allahu canهuma yaquul xadaثatnii ixdaa niswati الnabiy haweenkii nabiga umahaadka ahaa mid kamida ayaa waxay ii warantay can nabiy nabiga alayh الsalaatu wasalaam yaqtulu lmuxrimu qofka muxrimka waa dili karaa markaasu dena sanad kale haddana galay weli waa ku soo socotaa xadaanaa asbiq bnu faraj qaala akhbaranaa cabdullahi bnu wahbin can yunis can ibni shihab zuhri can saalim qaala qaala cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma qaalat xafsa waxay tiri wata ummahaat lmuminiinki xafsa bintu cumar um lmuminiin radi allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam khamsu min adawaabi shan daabadaaya dhul socodka kamida ah. iyo waxaa kuwa duulaayaba way soo degaayaane <clears throat> min adawaab laa xaraja dembi ma laha calaa man qof korkii dembi ma saara atalahuna dilaa anta ayada aluraabu ka bilow tuka fii saxiix muslim waxaa soo arortay aluraab aluraab alabqac waa tukaha caloosha cad midkaa way midkaa la dilayo kan kale maya uraabkay sii qaybqaybinayaan uraabo mxuu ahaa uraab lbayn iyo uraab lkhadaaf iyo waxbay sheeg sheegaan mid oo uraab zarci la yihahda iyo midka abqaca kaasaa la dilio dhib badan wlcidaatu laakiin riwaayada riwaayatu muslim qaarkood waa shaad bay leeyihiin oo waxbay ka yar sheegayaan riwaayada jamhuur ma kala qaadayso ah, eh, saxiixeynka kale iyo saxiixeynka eh, bukhaari iyo nusuusta kale xadiista kale alghuraabu tukihi nooc halow walxidaatu iyo dafada baasha la yihahdo huraabkaas dhibkiisaasaa loo dilaya ah, wuxuu dhibaa waxbuu daadiyaa wuxuu kaloo sameyn sameeyaa xoolaha nabarka dhabarka geela dhabarka uh, kurska iyo waxaasoo dhaqna boogta ka ka ah oo boogtii la dhayo markii intii la dhayo xoog uu soo bogsanayaba dhag bu ka siini ah, mar walbaba waa u sii waxaynayaa bay leeyihiin ma naqaana keena miyaa mise kuwa m saasuu yaraa tuka ma tuka ma xoolaha miyuu ku dhiftaa ya xoolaha muu fadhaa tuke geela mu fadhaa saasay leeyihin wa ka boogti marka mar alla markii la yar dhayaba uu fajaasi haddaba ku dhufani marka waa la iska dilayaa wlxidaatu xidaduna waa baasha la yihahdo xungurufta la yihahdo wey gorayda ayaduna waa dhib badan tahay hilibka carruurta yararka ee gacanta ku hadaan iyo waxbay ka dafaysaa oo kale oradaysaa walfaratu jiirka waa macruuf fuwaysiq baa la yihahda waa baalka ugu dhib badan wey inta hadda la sheegayo beled iyo baadiye meel lagaga baxsan kara meel lagaga baxsana la jiirka guryuhu dhibaato ku hayaa oo waxbuu kala gogoyn oo kutubta cuni wlcaqrabu hingaralaha dabaqalooca wاlkelbu eyga alcaquur midka dadka laaya iyo xoolahaba kaasaa yaa la dili ey o dhan muxuu ahaa ey oo dhan maahe waa kelbulcaquur boqongooyaha midka macnaha waxaa loo jeeda dad cunkaa ee madunyada cuna intaasaa la sheegay riwaayada marka khamsu min adawaab cadadkaasi laa mafhuuma lahu aw laa xujata fiihi fi jamhuur cinda jamhuur jamhuur اculamaa mafhuum اlcadad laysa bixuja shan intaa tiraa shantan kuma dhegi kartid bale waxaa wey nabigu shan buu sheegay riwaayo kale afar baa la sheegay riwaayo kale lix baa la sheegay oo waa sabc baa lagu daray sabcii baa lagu daray marka wax allaala wixii marka mu'di ah oo kuwan shabaha oo hadda marka ilkabulcaquur waxaa soo gelaya yeydi baa soo geli libaaxi baa soo gelaya laakiin nabiga alayh isalaatu wasalaam nin gaalada ka mid oo dhibaato u geystay yoma uxud uu habaaray wuxuu yidhi allahuma sallid calay kalban min kilaabika ey eydaada kamida ninkii maxaa dilay dhexda markuu maxaa dilay libaax baa dilay marka kelbigaasuu soo gelaya alxaya ba soo aroortay riwaayo kale alxaya marka cadadkan waxba mafhuum ma lehee wixii marka saa'ila oo dhib haya oo kuwan shabaha dhibka iyo iidaha ka shabaha oo dhan baa soo gelaya oo la dili karaa xadaثna cmar بن xفs بن qiyاsi qال xadaثna abi qال xadثna cmش qال xadaثnي ibrahيm عن الأswد عن cabd الlahi radي الlه عanهu qاal baynama naxnu mع النبي sl sلم fي gaari mina annagoo joogna fii gaarin bimina meesha mina la yidhaahdo meel gaar ah gaarkuna waa godka buuraha iyo hoostooda ya ke yaxya ibnu sulayman a kaa hore isku shabahan shabahan qaala yaxya ibnu sulayman xadaana ibnu sulayman qaala xadaثana ibn wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaab can curwa can caaisha radi allahu canha riwaayadna waa musnadu caaisha riwaayada hore musnadu man musnadu xafsa a marka caaishana way warisa xafsana warisa shaahid baa la dhaha iyaduna shaahid labada saxabi isku xadiis noqdaan radia allahu canha ana rasuula lahi sal slam qaal khamsun min adawaab shan kamida ah dawaabta iyo dhul socodka faasiqu wey waxaa faasiq loogu magacaabay likhuruujihina min طabiicati gayrihina fi lidaa xayawaankii kale ee ayaa ka baxsanaa dabeecadoodii bay ka baxeen xagga dhibka iyo in dad wax la dhibo yayna oga baxeen ninka markii laleeyahay waa faasiq laleeyahay ma qofka waa faasiq laleeyahay waxaa weeye likhuruujihi can daacati illah ilahay daacadiisii buu ka baxay xayawaankan waxaa faasiq looga magacaabay dabeecadii wanaagsaneed ee la rabay in bani aadamka ay badbaadiyaan bay ka baxeen oo mudi bay noqdeen mudi bay noqdeen wax dhibaya likhuruujihina min طabiicati gayrihin biliidaai dhibka dartiisa yuqtalna waa la dilaya fi lxarami baa lagu dili xaram haddii lagu yihi xilligiina min baabi owla wey waxa qiyaasuljarhiga la yihahdo wey qiyaas owlah alguraabu tukaha wاlxidaatu cunguruufta madafayda wاlcaqrabu hingaralahi wاlfaratu jirki wاlkalbu اlcaquur intaasba kuwa kale ee lamidka xadaana cumar bnu xafs bnu qiyaain qaal xadaana abi xafs bnu qiyaa qaal xadaana acma sulayman qaal xadaana ibrahim can aswad ibni yaziidi can cabdilaahi radi allahu canhu cabdulahi bn mascuud alhudari qaala wuxuu yihi baynama naxnu maca nabiy sala la alay aslam fii gaarin annagoo gaar ku jira gaarka waa qorafka buurta hoosteeda ah buuraha hoostooda meelaha qorafka ahee godka ah ee weyn ee la harsado ee roobka iyo qoraxdaba laga galo ayaa hadda gaar loo jeedaa maaha god dhulka ka qodan maaha oo la galay way harsanayeen annagoo ku jirna maca nabi sal fi qaar ku jirna bimina meeshaa mina la yidhaahdana joogna id nazla calayhi waxaa nabiga ku soo degay wlmursalaati wlmursalaati curfan ba kuso degtay suuradda wlmursalaada yaa kuso deg meel kasta oo maraya waxyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kusoo degaaya isagoo gaadiid saaran mararka qaar waa kusoo degi jiray rasuulka alayh salaam lanna jibriil markii la diro umudarmi oo waxyiga loo soo dhiibo wamaa natanazalu ila biamri rabbika waa ka ilah yiri jibriil ka warramay amar ilaahay buu ku imaanayaa wainahu nabiga calayh salaam oo layatluuha akrinaayo markuu jibriil ka kaca ka tegey aayadda ayada iyo suuraddii wainii aniga ibnu mascuudna la atalaqaahaa aan ka qaatanayo on ka meersanayo min fiihi nabiga afkiisa aan ka meersanayo on ka qaadanayo waina faahu nabiga afkiisa wanaagsanna calayh salaam laraqbun biha uu ka qoyan yahay nasiibka fiiri cabdullahi ibn mascuud radi allahu canhu raggaasaa rag af ku taagayaan saxaabadii nabiga sala allah alay wasalam saas u fadhiyaan markuu saa waxyooga tagaba awal ninka baashiraya qaadaya waa saxaabada nabiga alay isalaatu wasalaam ayagaa ilaahay u doortay oo ku aaminay risaaladan iyo diintan ku aaminay qofkii wax ka sheegana qur-aanka iyo sunada wax ka sheegay naam waina fahu la radbun suuraddii waa ka qoyan aayadda akrinteedii waa akrinaya id wahabat waxaa soo booday calaynaa korka anaga xayatun abayse anagu soo booday buuri qorrafii iskaga jirtaa faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi iqtuluuha dila xaggee la joogaa minaa la jooga soo maa halkaa wey ukhtuduha dila faftadarnaaha waan u kala orodnay inaan dillo fadaahabat waa carartay god bay gashay aan laga soo gaari qabxin karin faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi uqiyad sharakum shartiinni baa la badbaadiyey uiyad ayada uqiyad hiya baashii abaysadeed waa la badbaadiyey maxaa laga badbaadiyey sharakum idinka sharta lamagaray inaad dishaan ayaa laga badbaadiyey kamaa wuqiitum sidii idinkaba nidii badbaadiyey sharaha ayada sharteedii siduu ilahay idinka idinga badbaadiya idinkana sharta la maagara waa kala badbaadiyen wy manaha kala badbaadiye xadaثana ismaaciilu ibn uways qaala xadaana ismail bn cabdilaahi qaala xadaثanii malik ibnu anasin ibn abi uweys baa la dhaha xadaثanii malik ibn anas can ibn shihaab الzuhri can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha zawja nabi sal slm ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslm nacam nabiga alayh الsalaatu wasalaam sharukumtaa ma la godaya wuqiyad sharukum ya hadii la kor laba dhimanaya saas markasharakutaas ka dhig mafcuul ka dhiga ayib nawaad waa fahaye can caaisha radi allahu ala soo jir sal slam ana rasul sal slam qaala lilwazaq nabiga wazaq bu wuxuu ku yidhi wasaqdu baashan waxaa weeyaan madax taagta la yidhaahdo ama maartay middan qoratada iyadana waa la yidhahdaa laftirkeeda wasaq baa la yidhahdaa dadka qaniinta dhibka badan fuwaysiqun buu nabigu alay slam ku magacaabay ah, faasiqad oo faasiq oo la tasqiiriya fuwaysiq faasiqad yar oo is wey o dhib mirana oo dadka dilaysa oo qaniinaysa sharteeduna meel fog ba ka soo bilowda nabiyullahi ibraahim markii bad lagu tuuray dabkii iyo naartii lagu tuuray xayawaankii kaleo dhan wuxuu ka qayb qaatay mid walba tabartiis inuu damiyo ayadoosna waxay ka qayb qaadashay inay afuufto oo ku sikixisaba marka colkeeda col dhow ma aha walama asmacuu ma maqal amara biqatlihiise taasuu leehay caaisha radi allahu canha isagoo hala dila yiri ma maqal ah, marka cadamu samaaci caaisha radi allahu canha laa yacni jawaazu qatliha in la dila inay banaaneen maaha macnadu ma maqal bay tiri lakin waa la maqlay saxaabada maqashay fii saxiix muslim waxaa ku sugan man qatalahaa fii awali darba falahu miatu daraja marka u horeysaba ninka la hela dhufashada u horeysa boqol darajuu leeyahay nabiga alay slam tan labaad ninka la helana duulaha waa ka sokaysaa bacd riwaaya sabcuun toddobaatan ta saddexaad ninka la helana waa ka hoosaysaa saasuu nabig alay salaam in loo kala ordo mid walbaba shiishkiisa ee toogiisa isha iskugu qabtoo dilo nusakhda qaar waxaa ku sugan maa qaana idinka in qoraysee qaala abu cabdillaahi inamaa aradnaa bi haada qorad anigu waa ka nuskadaydan marka waxaa ku jira waxba ka tegey ayb inamaa aradnaa bi waxaan arrintan u keenay waa xadiidka hore wey kaa hore wey lakiin midkan kaas hore iyo munaasabada wixii mina la joogaa xaya nagu soo orday dila buu yidhi waxaan u keennay bi ana mina meesha mina la yidhaahdo min alxarami bay ka midta wa anahum saxaabadu lam yarow mayna u arkin biqatli xayati in masl abayse la dilo wixii xaramka la joogo ba'san dhibaataba mayna arkin a ah, marka qatlu lxayaati fi lxaram xadiidkii horean soo marrayna may ku jirtay khamsadii shantii may ku jirtay shanti kumayna jirin ah, alguraabu wاlxadaatu wاlfaaratu wاlcaqrabu wاlkalb اcaquur halkaa way marka meesha lagu leeyahay mafhuum اlcadad laysa bixuja tirada haddii tira la sheego tiradaasi xasri ma keento xasri ma keento sidiisaba cumuumkana tirada kumaba jirtaba marka caamka laga hadlaayo tiro kumaba jiro lanna cumuumka waxaa shardi ah biduuni xasrin xasri baa marka imaanay tiradu si kasta ha u badnaatee hadda eh, waa marka laga hadlaayo tirahaan lakiin hadda ma keenaayo cumuum ma faa'ideynaayo inaga waxaan hadda ka rabno waxaa weye shantaasi laazim ma aha laga badin kara qaala musanifu raximah llah baabu laa yucdadu shajaru lxaram xaramka geedihiisa in la gura maaha waa soo marray hadda ka hor nusuustaas waan iska dul maraynaa qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma an sal slm laa yucdadu shawka xaramka geedihiisa qodaxda ah ee cagaarka ee qoyan lama goyn karo qala xadaثana qutayba bnu saciidin qala xadaثana leyd can saciid bin abi saciid اlmaqburiy can abi shureyx abu shureyx alcadawi radia allahu canhu waa saxaabi anahu qaala licamr bnu saciid wuxuu ku yihi kitaablmiga xadii kuso marray kitaablmi haddana meeshan ku keenay wuxuu leeyahay ninkaa la yihaahdo abu shurayx alcadawi qaala licamr bn saciid camr ibnu saciid ibn اlcaas almacruuf biashdaq ashdaq baa la yihahda qalweyne wuxuu ahaa laysa min asaxaaba buxaafid bn xajar soo yiri laysa min asaxaaba walaa min ataabiciina lahum bixsaan laysa min asaxaaba walaa min ataabiciina lahu bixsaan saxaabina ma waa camarka taabiciintii raacay saxaabada biixsaani ku raacana maay radia canhu waradu la yiri waa ku guuray waa ku guuray nin wuxuu ahaa ragga madaxda wuxuu ahaa waaliga madiina liyaziid bni mucaawiya yaziid bnu mucaawiya xilliguu ahaa amiirka yuu madiine madax ka ahaa wuxuu kusoo duulay cabdullahi bnu zubayr warkadda haddii la yirina warkan soo socda wuxuu yidhi camar bnu saciid buu la hadlaaya saxaabigu wa camar yabcau lbucuuda ilaa maka asagoo ciidamo bixinayo diraya makana u diraya in cabdullahi bnu zubayr lasoo dilo iidan lii shureyx bin shureyx ba wuxuu yidhi war waxaad ii iidantaa ayuhal amiiru ninkaadan madaxda uxadiidka aan kuu sheegay qowlan hadal qaama bihi uu la istaagay rasuulullahi sal slam lilgadi min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay berrideedii yani maalintii maka la furtay maalinta labaadee ku xigtay maalinta labaadee ku xigtay khudbadii nabiga alayh salam iyo hadalkiisa aan kuu sheego ayuha alamiir atalaauf maca alumaraa in madaxda iyo dadka madaxda ah hadal qabow oo jilicsan lagu dhaho ayaa laga qaadanaya dantaada iyo dacwadaada ku jirta hadal adag hadaad ku tiraahdo waana kaa xoog badan yahay warkaadan marka hore dhegaysan maayo tallaabana waa kaa qaadi karaa marka si aad u gaadhsiiso usluub fiican iskaga hadal <clears throat> ninkaada madaxda madaxnimadaada kuma diidine waxaad iga dhegaysataa warka nabiga calayh salaam fasamicatu waxaa maqashay maqaaladii iyo orahdii nabiga udunaaya labadeeda dhagood wawacaahu waxaa xifdiyey qalbii qalbigayga wa absaratu caynaaya labadeeda dhagoodna way arkayeen xiina takalama bihi markuu nabiga ku hadlaayey taakiid wey wuxuu adkaynayaa warkan inuu xifdisan yahay iyo xataa wuxuu sheegayaa sida uu u xifdiyey inahu nabigu calayh salaam xamid allah ilahay buu ku xamdiyey waanaa caleyh waa amaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makata xaramaha allah maka ilahay baa xaram ka dhigay ina ibraahiima xarama makata riwaayadaasee la yeeli iyo riwaayada xaramaha allah isma diidaayaan xaramaha allah ilahay baa xarimay wa adharaha ibraahiim bacda alindimaas markii markii hore yooma khalq allahu samaawaat beed kadib ibraahiim baa caddeeyo muujiyey calaamooyinka u sameeyey markii ay calaamooyinkii qarsoomeen xarama maka waa saas in allaha xarama makata walam yuxarimha annaas dadku mayna xaram ka dhigin falaa yaxilu ma banaana buu nabigu yihi liimriin qof yuuminu billahi ilahi walyowmi alaakhiri rumaysan yasfika biha dama inuu maka dhiig ku daadiyo ma banaana walaa yacduda biha shajaratan geedaheeda inuu gooyona ma banaana intaas u keenay musanifka shaahidka turjumada halkaas ku waafaqaya fain axadun qof tarakasa hadduu ruqsaysto liqitaali rasuuli illah fatxumakaba soo kii nabiga ku duulay maaha inuu marka cun watan iyo xoog uu nabiga ku galay bay tusi jamhuurtuna sidaasay qabaan khilaafan lishaafici raximah allahu tacaala imam shaafici asa wuxuu qabaa futixa maka sulxa heshiis baa lagu furay ee cunwa maaha jamhuurta laakiin waxay leeyihiin xoog baa lagu qabtay rag baa lagu laayeyba saa darteed waa kano fain axadun tarakasa liqitaali rasuuli illah inuu nabiga dagaalamay ood garanaysaa hadduu qof uu daliishado faquluu lahu waxaad ku dhahdaan ina allaha adina lirasuulihi ilaahay rasuulka waa u idmay inuu la dagaalamo kufaaru quraysh kacbadii ilaahay iyo beytkeeda u dahiro walam yaadan lakum idinka inima idmin kacbadii hadda waxay noqotay meel muslimiinta ay leeyihiin oo gaala ayna deganayn wa adina lii nabiga wuxuu yidhi wuxuu ilaahay ii idmay saacatan zaban min nahaari maalinta ka mid a barqinkii ilaa casarkii waqad caadad waxay ku noqotay xurmatuhaa xurmadeedii alyowma maanta ka xurmatiha bilamsi shalay meeshii taagneed maanta taagan tahay waliyubaliqi shaahidu qofka xaadirka ay maqlaya ha gaarsiiya alqaa'iba mid ka maqan faqiila liabi shureyx saasuu ku yidhi nimankii marka abushureyx radia allahu canhu warkan u sheegaya waxay dhaheen camar ibnu saciid muxuu kugu yidhi markaas ku tiri naseexadan iyo xadiidkan cad muxuu kugu yidhi makaa qaatay markaasaa maa qaala maa qaala laka camr camar muxuu kugu jawaabay qaala wuxuu yidhi buu yidhi ana aclamu bidalika minka anaa kaa aqaana yaa abaa shureex abuu shareex anaa kaa aqaana naga fadhiisa buu yidhi tajaburka iyo madax adeega iyo kibirka iyo hawaraaca madaxda ayaa laga qaadanaya kalaa in alinsaana layadqى an ra'aahu istignaha ama maal ama madaxnimo iyo jaah qofka inuu haysto hadduu isku arko waa baabulkacsanaya o xoog buu isbidaya markaasuu hawadiisa iyuu deliishanaya war annaga kaa naqaana farasuyu ina alxarama xaramka markuu nabiga lahaa lalama dagaalamayo dagaal caadiu ka hadlaya dad isdagaalaye dad carabay oo xaramka naga galay ina alxarama laa yuciidu ma magangelinayo caasiyan qof caasi a walaa faaran bidamin qof dhiig la cararay intuu wax dadilay ku cararayna badbaadi maayo walaa faaran bikurba qof tuugannimo iyo beliya iyo balaayo la cararay iyo sariqa sariqadana waa la yihahda gaar ahaan sariqatu libil geeloo la dhaxo kurba beliya buu ku fasiray waxaan soo maray sariqa wuxuu ku fasiray musanifka raximah llahu fi kitaab alcilmi marka labadaba waa lagu fasiraa qof tuugannimo iyo cisyaan intuu madaxdii caasiyey fallaagoobay xaramka ku cararay badbaadi maayo intaasba cabdullahi binu zubayr buu ujeedaa walaysa kamaa qaal siduu yihina sax maaha isagaa gardaran waa aalima qaala musanifu raximah llahu baabu laa yunafaru sayd اxarami xaramka ugaadhiisu lama caydhiyo inaad ugaarata iskaba dhaaf ama muxrim ahow xaj iyo cumro ku jir ama xalaal ahow xaramka isoo kuma jirta xuduudkeeda inaad taabato lama ogolo walidalika wa artay shimbirtaiyo qooladeeda maka joogta kibirkeeda inay kaa inay kaa gashaad ka yaabaysaa ah, niman hindi la yidhaahdo iyo qaran hindiya qolaa haram saasay ugu gurayaan qabandida iyo masagayo yareeda iyo qabandida ku daadinayaan markaasi cayishay wax taaban kara male xadaثna mحamed بن مثنى الcنزي qال xadaثna cبدالوهاaب xadaثna khالد بن xذا عن عكرمة عن iبن cabاس رضي الله عنهma aن النبي صل سلم qاal iن الlaha xarama makata ilahay maka xaram buu ka dhigay in waadheeda la taabto xarama oo xaaraama geedaheeda falam taxila liaxadin qabli qof iga horrey xalaal omayna noqonin walaa taxilu liaxadin bacdi qof iga dambeeyana xalaal noqon mayso wainamaa uxila lii saaca min anahaar min nahaarin saacad maalin maalin kamida ayaa lai ogolaaday barqinkii ilaa casarkii oo lasoo gebagabeeyey howlgalkii maka lagu sameeyey laa yuktalaa khalaaha laa yuktalaa lama xaluulaysto oo lama guro khalaaha cawskeeda iyo nagaarkeeda geedaheeda salkee waxaa ka baxay geedaha salkiisa inaad xaluulaysato soo gurata ma banaana wixii qoyan baa loo jeedaa wixii la abuurtay oo dadka abuurtayna kuma jirto falaa taxilu liaxadin qabli qof iga horreeyey xalaal oomayna noqonin walaa taxilu liaxadin bacdi dad iga dambeeyana xalaal u noqon mayso taa waxay tusaysaa maka inay weligeed noqon doonto magaalo islaam Ah, walaa taxilu liaxadin bacdi wa inamaa uxila lii saaca saaca min nahaarin maalin saacad ka mida maalinta yaa lii xalaaleeyey laa yuqtala khalaha walaa yucdadu shajara walaa yunfar sayda walaa tultaqadu luqadatuha baadideeda lama qaado baadida maka ilaa limucarifin mid weligii iyo hadinaya mooyeene haddii kale meelaha loogu talagala iska dhig ama qaadin waqaala cabaas baa wuxuu yidhi cabaas camu rasuulilah khudbadii buu dhex galay mudaahalu sameeyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah ila lkhira idkirka nooga soo reeb idkirka mooyeene geedaha tir lama gurayo iyo nagaarka iyo waxyaalahaas idkirka nooga soo reeb maxaa yeele kama maarano lisaaqatina kuwa anaga dahabka iyo waxyaalaha fidnada iyo dhalaaliya iyo kuwa anaga xadaadiinta ah ehe tumaalaha yaa ku hursado dabka wa qubuurina qubuurtaanadana luxud baan ka dhiganaayoo dhoobo intaan ku waxayno yaa meelaha banaan iyo ku buuxsanaa waan soo maray muscab bnu cumeer radi allahu canhu isaguna waxaaba laba dhigayba muxuu ahaa kafan faqaala nabig wuxuu ila lidkhira ila lidkhiraas juziyadaasi inuu waxyi ku soo degay markaaba nabiga alay slam waa dhici kartaa inuu ijtihaaday oo kadibna loo qirayna waa dhici kartaa ijtihaadka nabigana waa banaan yahay alayh salaatu wasalam masala fiqi usuuliinta isku hayaan hal ilijtihaadu jaa'izun linabiy ma u banaan yahay mise ma banaana qowlka nusuusta ku caddahay waa u banaan tahay laakiin ijtihaadka nabiga alayh salaam wixna waa loo qiray waxna waa laga tacdiidiyey cafa allahu canka lima adinta lahu xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclam alkaadibiin waa kan uga ishtaagay nabiga alay الsalaatu wasalaam ma kana linabiy an yakuna lahu asra an yakuna lahu asra xataa yulqina fi اlardi oo iyagana waa ki ijtihaaday nabiga alay slam waa laga tacdiiliyey ma kadibna qaarkoodna waa loo ogolaaday marka ijtihaadka waa u banaana an khaalidin can cikrima qaal hal tadri ma laa yunafaru sayduha ma garanaysaa cikrimaa hadlaaya khaalidow ugaadha lama eri karo oo meeshay taagneed lagama fiijin karo macnaheeda ma garan in la ugaadha keliya u malaysay huwa an yunaxiya waa inuu qofku uu ka yar eriyo min adilli ay ku jirtay yanzilu makaano meesha uu degadeena ugaar geed harsanaysaad oratay saad usoo socoto inaad ka erido deena geed degto xataa lama ogolo iskaba dhaaf inaad ugaarate ood wax moodee oo ayaga aad u moote taas yaa loola jeedaa buu yidhi marka halkaasay gaarsiisantahay maka karaamada ilaahay karaameeyey iyo wixii ku dhex nool wuxuu ahaadaba intii lasoo reebay ee fawaasikdaha mooyeene in maarata aan loo dhowaan karin amaa dalamada iyo waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin kuwa ayaga ilxaadka la doonay gardaro la doonay kuwa cadaab baa la dhadhansiinayaa qofkii maka dhibaato la doonaa gudaheeda tafsiirka uu iska watay camar binu saciidka mooyeene wixii sax ah oo maka weerar ku soo qaadaa ama xuduud ku dhacaa in maaratay la edbiyo la qabto oo xaramka laga bixiyo xilliga lagu soo xado waa arrin banaan wallahu aclam bilahi towfiiq salى اllah waslm alى